darajadiisu ay weyn tahay akhbaarta iyo wararka su warhaya riwaayaadka axaadiistooda aada waasic cilmigiisuu yahay basirun biriwaayaati riwaayaadka aad ugu ildheero kala saari kara inta xun inta fiican buu ahaa arrinkaas waxaa yidhi nin lahaa uusi kitaab kutubta rijaasha kamid waan ah ka sheekayn doonaa alfahrasat la yidhaahdo sabxada boqol lixdan iyo saddex ilaa boqol lixdan iyo shan baad ka eegaysaan intaa waxaan waraaqaha u sheegayaa ninkii doonayay dhihi doona waxaan iyagu ma dhihinayo kutubtooda lagama soo gurin ha u noqdo kutubtaas tafsiirka furaat waxaa iskale nin la yidhaahdo furaat ibni ibraahim ibni furaat alkuufi shuyuukhdoodii qarniga saddexaad dabayaaqadiisi ilaa qarniga afrahoraantiisii buu ahaa mid mujtahidiintooda halka xilligan joogta ka midaho ahaa basrak atahraani la yihahdo tahraan degan kitaab weliba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 waxaa ka mid a ah haddii alla yidhaahdo miraacat lanwaari wa mushkaat alasraari waxaa iska leh abulxasan ibni muxamed alcaamili alfatuni mina yidhaahdaan majlisi oo muftigii dowla safawiyi ahaa maxamed baqir almajlisi waan ka sheekayn doono ardaygiisii buu ahaa wuxuuna geeriyey kun hal boqol iyo afartan hijrada markay ahayd daliat baxrayn kitaabka ism bixraani waxa uu ku leeyahay markuu ka hadlayey saxaa boqol iyo toddoba waxa uu ku leeyahay kaana muxaqiqan mudaqiqan nin wax xaqiijiye oo wax walba tix raacoo lafaguro ahaan jiray nin la yidhahdo rawdat ljinaan khuwansaari la yidhaahdo waa rawdat ljinaan wuxuu ku leeyahay min acdami acaadimi fuqahaa'ina almutaakhiriin fuqahada xilliga dambe joogtay ragga ugu waaweyn buu ka mid ahaa rawdat ljinaan safxada lix boqol sideetan iyo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 u soo noqon doonaa ee afarta dambana mid waxaa la yidhahdaa alwaafi midna waxaa la yidhaahdaa bixaaru lanwaar midna waxaa la yidhaahdaa mustadraku lwasaa'il midna waxaa la yidhaahdaa wasaa'il الshiica afartaba waxaa isku qabanaya afartan alwaafi waxaa qoray moxamed ibni murtabaa oo loo yaqaana almulla muxsin alfayd alkashaani oo kun sagaashan iyo kow jir markaa dhintay bixaaru اlanwaar aljaamicatu lidururi akhbaari اla'immati laطahaarna waxaa qoray muftigii dowla safawiya ee hijirigu markaa hay dhintay moxamed baaqin almajlisi wasaa'il الshiica ilaa taxsiili masaa'il الshariica isna waxaa qoray nin ninka nimankaa la wakti ahaa sheekhooda la yihahdo moxamed ibn اlxasan alxuri alcaamili la yidhaahdo musadraka wasaa'ilna waxaa qoray xur wuxuu dhintay kun hal boqol iyo afartii oo wax lix sano dhan buu ku horeeyey dhimashada baaqin almajlisiga mustadrak wasaa'il waxaa qoray xusein nuuri abrasi oo isna dhintay kii waxay isku sanad dhinteen isagomamed ibn xasan xurcaabid la wati dhintay afartaa kitaab saddex muxamedyaa iska leh mid waxaa leh maxamed murtada midna maxamed baqir ilmajlisi midna muxamed ibn xasan xur caabid waa toddoba muxamed iyo xusein nuuri tabrasi sideedii maaha waxaa lagu dhigay afartii horena saddex muxamed baa iska lahayd afarta dambena saddex muxamed iyo xusein nuuri tabrasi baa iskale walidaalika culimada mucaasiriinta nin ka mida ah la yidhaahdo maxamed saalix alxaayili aayatullaahi maxamed saalix alxaayili la yidhahdo kitaabu qoraya minhaajun camaliya litaqriibi oo kamida ah kitaabkiisa alwaxda alislaamiya midnimada muslimiintu ka hadlayo saxada wuxuu ku leeyahay وأma صxaaxu اlimaamiyati fahiya amaaniyat kutubta saxda ee imaamiyadu ay leedahay axaadiista ka qortay sideed wey arbacatu minha afar ka mida min muxamadiina aلثalaaثaةi اlأwaa'il saddexdii muxamed ee horaa iska lahaa waa sheegi doonaa saddexdaa mid waa kurayni moxamed ibn yacquub oo alkaasi iska leh midna waa ibn babaweyhi alqumi midna waa shaykhu طaa'ifa abu jacfar iطuusi wey waa laba kitaab isagu iskale waa arki doonaa waxa uu leeyahay haddaba waalaaa bacdaha lilmuxamadiina alaaai lahu saddex ka dambaysana saddex muxamedoo ka dambaysaa iska waa toddoba wahaaminuha lixuseyn almarxuumi almucaasir اnuuri baa iska masaajirta waxay weyn haddaba alkaafi saxiixu alkaafi oo bahbuji uu leeyahay baa kor yaalla alkaafi waxaa iska maxamed bn yacquub ilkurayni kitaabka xigana waa man laa yaxduruhu lfaqiihu sheekhoodaas saduuq loo yaqaana maxamed ibnbaabawahi lqumi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 alkulayni alxafiid maxamed ibn yacquub alkulayni ee kaasii qoray meelaha ilaha uu kasoo burqado wax ka qaata waxyaan jiray qaiica qaciyat lictibaari qiimaynteedu iyo tixgelinteedu waa yaqiin la hubo lianna baaba alcilmi wasticlaama xaala tilka alkutubi albaabkii cilmigee loo maraya imada imaamka afar albaab baa ka sokaysa afar nina ah.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 yidhi majlisii bixaru anwaar juska kooaad sax labaatan iyo lixaad waxaa kaloo u noqon doonaa kutubta sheekhooda uu qoray sheekhu aaifa la yihahdo abu jacfar moxamed ibn xasan atuusi oo afar boqol iyo lixdantii dhintay waxayna yidhaahdeen sida bixal anwaar juska tooaad saxda labaatan iyo toddobaad ku qoran wahiya milu kutub ibni baabaweyhi fi lictibaari wاlijtihaari cindahum shiicada agtooda qiimaynta iyo caannimada ibnubaaba way ka hooseeyo ilaa kitaaban waaxid hal kitaab mahan wahiya amaali huwa amaali kitaabka alamaali la yihahdo alamaali waxba ka qaadan mayno maadaama uusan heerkaa ah, kitaab carabtooda u gaarin waxba ka qaadan dooni mayno kutubtooda caqiidada waxaan ka qaadan doonaa marka saa darteed ictiqaadaat ibnubaaba wey kitaabku qoray ninkaasi awaail lmaqaalaat almufiid la yihahdo iyo tasixu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 ma fi اlbari wاlbaxri wma tasquط min waraqaة ila yaclamuha walaa xabaة fi ظulumaati اlarضi walaa raطbin walaa yaabisin ila fi kitaabi mubin wax walba waa qoraya waxaan rumaysan ilah subxaana wa tacaala laa yaczubu canhu mihqaalu zaratin fi الsamaawaati walaa fi اlard ilaahay wixii dhacaye hore waa ogyahay waxaan dhicinee soo socdana waa ogyahay waxaan dhici dooninna waa ogyahay waxaan dhiciga karinna waa ogyahay ah hadduu dhaco waxaan dhici karin sidaa uu noqon lahaana waa ogyahay intaa waa rumaysannahay nimankan isna cashariyadu taa may inaba rumaysan yihiin mise maya jawaabtu waa maya waxaa kamid ah usuusha caqiidadooda ugu waaweyn caqiido la yidhahdo marar badan aan dhexda ka soo tilmaamay caqiidat albada maxay tahay darajo intee leeg bay agtooda ka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 tafsiirka oo dhan albayaan majmac albayaan la yidhaahdo dhammaan aayaadkaan qaar digadaal ka sheegi doonoo dhan waa aayaad qur-aan ahaan ugu qoray ama tabrasi shariif almurtadaa waxaa laga soo guuriyaa kitaablaafiya kitaabka maanan arag saa darteed kama beensheegi karno haddaan kitaabka saa aan arag saa kama beensheegi karno arrintaasi waxay caddaynaysaa in nimanku saddex nin baan haynaa afartii nin hal nina kitaabkiisi un baana arag laga soo guuriyey saddexdii ninba meelo kale ku yidhahan kitaabkan ki ilaahay maho dhammaystirane waxbaa laga bedelay marka sheekadu waa been guurayey wey annaga naloo been guurayaa wakti buu soo socday dowla safawiya markay dhalato xoog yeesheen iraan xooga ku yeesheen baa waxoogay isqarqarintii laga baxay shuyuukhdoodii majlisu fii bixaari alanwaar alfayd alkashani fi tafsiir